بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala risaaladii aynu u ballansanayn kitaabu اliimaan liabi cubayd qaasim usalaam raximah اllahu tacaala imaamka risaaladiisii ayaynu u ballansanayn galabta inaynu bilowno marka insha allahu tacaala wuxuuna kitaabku muqadimo u noqon doonaa insha allahu tacaala rasaa'il dhowr ah oo kutub uliimaan iyo caqaa'idka iyo tawxiidka lagu tiriyo bay hordhac u tahay risaaladu insha allahu tacaala oo marka alkutub almusnada ah. in badan baynu waxaynu soo wadnay kutuba tawxiid oo mujarada ah ama kutubtii aima dacwa najdiya toban iyo dhowr toban baynu ka soo arinaan marka waxaynu hadda jeclaysanay inaan rasaa'il mukhtasaro ah oo musnado ah oo ay salafku qoreen oo masalada iimaanka ku saabsan aynu akhrino insha allahu tacaala sababka keenay waxaan isleeahay waa sabab macquul ah masalaة اliimaan waa masalada asalku u ah masalada loo yaqaana alasma walaxkaam masaa'il alasmaai walaxkaam dadka bini aadamka ah khaasatan ee islaamka sheeganaya ee ahlulqiblaha ah magaca la siinay adduunka leeyihiin iyo xugumka aakhariya adduunba ay qaadanayaan ayaa masaa'il alasmaa'i walaxkaam loo yaqaana magacii waa mu'min muslim munaafiq mubtadic faasiq waa asmaa la qaadanayo xukumkiina ruux ma diinta islaamka buu ka baxay moorada islaamka ma ku jiraa aakhare hadduu dhinto ma naar buu geli mise jannuu geli naarta hadduu galo ma ku waari mise waa laga soo bixin masaa'ilkaasi masaa'il asmaa walaxkaam baa loo yaqaana waana khilaafkii u horeeyey ee ka dhexdhaca ahlu qiblaha masaladuu ka bilowday wey masalat liimaan horaan lugteenna waa isku duubnayd saxaabiya nebi maxamed oo midaysan baa joogay saasay hawshu ku socotay fii awaakhiri cahdi saxaaba dabayaaqadii noloshii saxaabada ayuu khilaafkan soo baxay khilaaf marka ka dhexdhaca ahluqibla oo dad islaam sheeganaya dhex mara oo ahar ka tegay iyo dhibaatooyin badan khilaafku u horeeyey weeye khilaafka ku saabsan masalatu ardayga marka waxaa la doonayaa masaladaa inuu iska taxqiijiyo waxyaabahay u kalifo marka inaan risaaladan daraasayno kow hadda bil ramadaan baa lagu jiraa oo iimaaniyaad iyo howlahaasa socda bal iimaanka asalkiisiyo meeshuu ka soo jeedo iyo ahlu qiblu isagay ugu kala baxeen iyo nin walba tubtuu qaaday in la ogaadana waa muhiim jiddan waxaa kaloo jiray dad waaweyn oo culimo oon moodayay inay masalada fahamsan yihiinoo waagi dambe masalada ku khaldan oo dhex fadhiyana waa arkay waa dhexdeera ayaa wadaad jooga denmark yaa wuxuu ihi xasaan baan radinhayaa warkiisiba waa la bixin waaye markuu cabbaar isaaraabu wuxuu dhex fadhiistoo yidhi aqwaashiyo afcaashu ahlu sunna waljamaaca siday qabaan kufriga ma noqoto bixadi daatiha ee waxaa kufriga noqda ee xaqiiqatan gaalnimada iyo kufriga waa wixii qalbiga ka dhaca wadaadka wuxuu difaacaya caqidatu ahli sunna waljamaaca wuxuuna ka difaacaya xasaano khaariji oo takfiiri ah adigu marka waxaa ii muuqda marka khalal inuu jiro masaladan sagiir iyo kabiirba nin walba khaladku inuu u gaadhaba aada loogu baaba'ay marka waa in la iska saxo wabitaali shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa fi kitaabkeeda kitaab aliimaan iyo meelo kaleba wuxuu ku yidhaahdaa laysa alkhaطأu fi masalati اliimaani kaalkhaطأi fii hayrihi masalatu اliimaan mafhuumkeeda iyo waxa looga jeedo iyo xaqaa'iqdeeda ood ku khaldanto lamid ma aha masaa'il kaleod ku khaldan lanno aahaar baa ka dhalan adduunka saamaysa aakharana saamaynaysa waa masalo dhib badan wey marka waa inaad iska saxdo oo bal aad ku daydo inaad tubtii daliilka ku dhisnayda salafku ka tageen aad cagta saarto khilaafka u horreeye masalada ku saabsanaa khawaarij baa bilaabay khilaafkuna wuxuu ka aloosmay ruuxa muslimka ah ee laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullaahi laga helay ee waajibaadka kale iyo axkaamta kale ku toosahaya ee kabiirada ku dhacay ee macsiyada ku dhacay maxaa u xugum ah kabiiradaasi ama waajib uu ka tegay ha noqoto ama macsiyo uu ku dhacay ha noqotee ruuxa muslimka ah ee horaan islaamka u sugnaaday bacdahaana macsiyo iyo fisqi iyo dembi ku dhacay maxaa u xugum ah khilaafku halkaasuu ka bilowday alkhilaaf fi اlfaasiq اlmili aw fi saaxibi اlkabiira weeye khilaafkii u horeeye muslimiin ka dhexdhaca nima waxay dha waa alikhtilaaf fi اlfaasiq اlmili wahada waxay ka cabiraan alkhilaaf fi xukmi saaxibi اlkabiira marka halkaasay baashu ka bilaabatay khawaarij agarkoodii baa laga hadlayaa waxay yidhaahdeen ruuxa muslimka ee macsiyo ku dhaca ama waajib ka taga ee kabiira min alkabaa'ir ku dhaca waxay dhe adduunkana waa gaal aakharana waa mukhalladun fi naar warkooda bannaan buu taagan yahay waxay dha adduunkuna gaal weeye kaafiru diintii waa ka baxay hadduu dhintana naarta ku waariyo sida gaalida baa loo cadaabi xukumka ay qaateen ruuxu waxay siiyeen saaxiibulkabiiraha waxay dhan waa faasi waa kaafir hada waa ism xukunkiisuna waa maxay in loola dhaqmo oo loo dilo sida gaaladan loo dili lahaa aakhare hadduu dhintana meesha gaala mari jiran uu maro masalatu alismi waalxukmi waa sida ruuxu magac baad siin xukmna waa taari saasaa loo yidhi masalatu alasmaa'i walaxkaam masalatu limaan marku waa masaladaasaa u dhib badanoo sacaadiya shaqaawa ku xidhan dhibkaasaa ka taagan khilaaf eh, xukumkaana wuxuu ka yimid xukumkaana wuxuu ka yimid ay siiyeen ruuxa faasiqa ama saaxiibu kabiiraha ay siiyeen wuxuu ka yimid mafhuum liimaani cinda alkhawaarij mafhuumu اliimaani cinda alkhawaarij waxaa ka dhashay in saaxibu اlkabiira lagu xukumo inuu yahay kaafir naarna lagu waariyo adduunkana lagu jihaado sidii gaalka loo dilo khaladkaasi wuxuu ka yimid khalad ay ku dhaceen fi tacriif aliimaan iimaanku ayagu waxay yidhahdeen waxaa weeye waa alityaanu biالطaacaati wاlintihaau can اlmuxaramaat hada huwa اliimaan agtoda waxay dhaheen iimaanku waxaa weeye wixii ilaahay kuu diroo dhan ood la timaado xaggana aad ka hadho wuxuu rabbigaa kaa reeboo dhanba haddii waxyaabihii rabbi kugu waajib yeelay ama kuu daray mid ka mida aad ka tagto ama wixii lagaa xarimay mid ka mida aad ku dhacdo maxaa meesha ka baxay iimaankaadi waa buray aliimaanu waa majmuucu aلطaacaati wa tarki اlmanhiyaati wاlmuxaramaat bal u fiirsa hadda mar hadday sidaa noqotay ninkii macsiya ku dhacay iimaankiisi baa buray dheheen ninkii waajib ka tegay iimaankiisu waa buray nin iimaankiisu bura haddii maxaa xaggee u noqon gaalnimu u noqon marka gaal xukunkiisa alla siiyay dheh takfiirinta marka in murtakib alkabiira ay takfiirinayaan ama faasiqa milliga takfiirinayaan ama ahlulmacaasi ay takfiirinhayaan xaggana naar u xukumhayaan adduunkana ay ku dilahayaan wuxuu ka soo jeedaa madhabkooda fi liimaan tacriifkaasi ay yidhaahdeen iimaanku waa majmuucu الطaacaati wa tarki اlmanhiyaat wuxuu asal kaluu dabada ku leeyahay waxay aamineen in iimaanku uu yahay shay waaxid ah juzun laa yatajaza aliimaanu waa shayun waaxid aslun waaxid laa yatacadad walaa yatajaza hal shay weeye waa maxay waa inaad taacaadko dhan la timaado wixii ilaahay kugu waajibiyey awoodoo dhan wixii muxaramado dhanna aad ka tagto wa asal waaxido oo aan kala badhmin idaa dahaba bacduhu dahaba kulluh halkaasay istaageen haddii iimaanku uu yahay dhaacaadkao dhan iyo muxaramaadkao dhan ba oo laga tago uu yahay iimaankuna u yahay shay xaqiiqa waaxida oon qaybsamin ama aan kala hadhin haddii qaab kale loo dhigo hal gabaloo ka mid ah haddii lagaa waayo waa maxay iimaankaadi baa buray mar iimaankaadi hadduu buro waxaa weeyaan haddee xukun gaal baad qaban soo maa halkaasi khawaarij male marka alkhaطأu fi masalaة اliimaan laysa kalkhaa'i fii hayrihi saasuu imaamku oga jeedaa muctasilo baa iyaga xigay firqadii labaadee ku xiga muctasilay ahaayeen waciidiyaa laysku yidhahdaa labadooda khawaarijta iyo muctasilada waciidiyaa laysku yidhahdaa laakiin muctasilo marka waxay qabaan jumhuurtooda khilaaf hoose waa jira ayagune waxay qabaan sida ay khawaarij qabaan bay qabaan xagga tacriifka iimaanka iyo xukunkiisaba hal masale keliyay ku khilaafeen oo ah ruuxa saaxibulkabiiraha adduunka intuu joogo muslim weeya dhihi mayno muslimna ma aha gaalna ma aha ee magacuu qaadan waxaa weeye faasiq bay dhihi ma muslim baa maya ee muxuu yahay faasiq baa la yidhahdaa ma gaalba maya magacii faasiq nunaziluhu manzila bayna almansilatayn waxaan dhigaynaa manzilo iyo boos u dhaxeeya kaafir iyo muslim waxaan dhidijinaynaa boos u dhexeeya kaafir iyo muslim oo waa ah maxay waa faasiq ayagu waxay khawaarij kaga duwan yihiin ayagoo kule gaal lama tihid muslim lama tihid ku leh iyo xuduudda kaa ofin oo way kaa guursan oo way kuu guurin gowracaadi bay cuni way kula tukan axkaamtaasoo dhan waa sida sidii muslim bay kuga dhaqmayaan adduunka adduunka waxay kula dhaqmayaan sidii muslimkii bay kula dhaqmi magacaa faasiqna way ku siin aakhare laakiin waxay qabaan inaad naarta ku waari sida khawaarijti faasiqun fi اdunya wa kaafirun fi اlaakhira wey aakhare marka la tago naartaad ku waari bay ku dheheen adduunka laakiin faasiq baa ta nunazilhu manzilatan bayna manzilatayn khilaafka saddexaad ee yimid murju ah murji'at اlfuqahaa murjiat اlfuqahaa ayagu khilaafkoodu waa ka dembeeyey labadaa khilaafe hore waxaana murjiat اlfuqahaa loogu bixiyey niman culamo oo fuqaha ayaa bilaabay xamaad ibnu sulaymaan bilaabay waa la yidhaahdaa dar ibn cabdilaahi almurhabi baa bilaabay waa la yidhaahdaa xataa khaylaan adimishqi niman baa u tiiriya niman meelbu ku dhuftaa adugu xamaad baa loo badan yahay irjaaga aanu ka hadlayna iimaanka khuseeye irjaaga khuseeya taakhiiru amri murtakib اlkabiira dib in loo dhigo waxaa soo bilaabay nin aalu beyti rasuulilahi markaas maxamed bin xasan alxanafiya lo odhan jiray baa bilaabaa la sheega ama wiilu dhalay baa bilaabay xasan bin maxamed baa bilaabay intuba waa la sheega waxayna ka bilaabatay qadiyadda cali iyo cumaan arrinkooda dib baan u dhigaynaa oo sida uu sheegay alimaam maxamed bin cumar alcadani fi kitaab اliimaan murji'o marka aynu ka hadlayno waa murji'at اlfuqaha baa loo yaqaana ayagu waxay dhaahdeen iimaanku waa qowlun waictiqaad aliimaanu ictiqaadun wa qowl ama qowlun waictiqaad iimaanku waa qowl lagu hadlo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ilaa aakhirihi iyo intaad ku hadashay ood horaanba soo rumaysood maanka iyo maskaxda ku soo duubtood aaminto waxayna yidhahdeen acmaasha aad la imanaysaan salaada laga bilaabo ilaa camalka u yar min asalaati ilaa aakhiriha acmaasha jawaarixda ka dhacda ee arkaana ama waajibaada laysat min aliimaan salaadu iimaanka kama tirsano soonku kama tirsano xajku kama tirsano zakadu kama tirsano jihaadku ka mid ma aha sadaqaadka la bixiya wax camal ah oo aadama uu sameeyo oo adinkiisa iyo afkiisa ka dhaca oo iimaanka ka tirsan ma jiro oon ka ahayn baynan qowlu laa ilaha illa anutqu bishahaadatayn shayaataynkaasoo lagu hadlo iyo macnaho intaanbaa iimaana khilaafka marka irja fuahaa ama murja'at fuqaha madhabkooda waa sidaa mar haddii saa loo kala baxay salafkuna ayagu waxay idhaahdeen waynu gaari doonaa sheekhaaba ka hadli doona iimaanku waa qowl iyo ictiqaad iyo camal waa qowlun waictiqaadun wa camal niye iyo sunno iyo howlo kaloo lagu darayo faahfaahin waa iska jirtaa marka iimaanka mowqifkaad ka qaadato iyo qaabkaad u tacriifiso baad hadhowna u tacriifsan kufriga hawsha waa hawl khatara wey waxaa loo leeyahay laysa alkhaطأu fi اliimaani kalkhaطأi fii hayrihi sidaas wey murji'at اlfuqaha halkaasay istaageen laakiin waxay u dhow yihiin inay ku madhab dhow yihiin ahlu sunnaha fii masaa'ila kaiira laakiin qaybana waa ku khilaafeen ayagoo sidaa yidhi oo yidhi acmaashu iimaanka xaqiiqadiisa kama tirsano ama min asli اliimaani ma aha ama juz min aliimaan ma aha ama rukni ma aha intaabay yidhi haddana ruuxa waajibaadka ka taga ama muxaramaadka ku dhaca inuu yahay mustaxiqun lidami wاlwaciid way aaminsan yihiin mustaxiqun lidami wاlwaciid way aaminsan yihiin in bacdu cusaati اlmuminiin aakhara ay jannada gelahayaan iyagoo naar aan soo marin oo bishafaaciya hawlo kale ku badbaadi qaybna naar la geyn oo waciidka uu ku qumay ina way aaminsan yihiin laakiin dhibkooda waxaa weeye waxay qabaan ninka faasiqa ah ee fisqiga ku dhex jira in iimaankiisu u yahay kaamil ninka shariibka ee fasiiqa ee shaaribulkhamriga ah ee dadka muslimiinta xaqdarra ku laynhaya ee beenta sheegahaya ee sinaysanaya waxay ku leeyiin waa mu'minun kaamiluliimaan limaadaa iimaanku annagu laba rugni buu agtaannada ahaa qowlun waa laga helo wuxuu ihi ashhadu an laa ilaaha illa allah waashhadu anna maxamedan rasuululah buu ninkan yidhi wain sharaba alkhamra wazana wa taraka siyaam wa maca dalik yactaqid wuxuu ictiqaadsan yahay ilaahay waxdaaniyadiisa iyo towxiidkiisa iyo nebi maxamed risaaladiisa nabinimadkiisa haddii ictiqaadnan laga helay qowlan laga helay iimaankiisu waa kaamil bay dheh bal iimaanu ka iimaani jibriil wa ka iimaani lmalaa'ikati bay taagan yihiin wa maca daalika inaad tahay mustaxiqun lidami walwaciid oo naar mudato oo adduunka lagu karbaashi oo aad muxuu ahay lagu canaan oo lagu cambaarayn oo xukunkaad lagu siin warka waa aaminsan yihiin maxaa laakiin ku kalifa inay yidhaahdaan faasiqii ama murtaku kabiirihii waa mu'min kaamil iimaan ah waxaa ku kalifay waxay xaqiiqatulimaan u yaqaaneen ayaa laga helay asaga mata mise ma ah salafku marka iyagu qadiyadaasi nimankay la dagaalameen ee murjaa u yaqaaneen ee weerarka ay ku qaadeen ee meel dhigeen waa nimankan oo yidhahdeen xataa khawaarij iyo murjio keebaa shar badan murjia ah shar badan bay yidhaahdeen la fitnatuhum ashaddu calى الnaas min aazariqa min fitnat اlazariqa azaariqa waa khawaarij nimanka u dhib badnaa wey ummadda kala heebay nimankaasay ku halqabsadeen selafku waxay yidhahdeen nimanka dhibka iyo shiddada ay la yimaadeen waxaa ka daran fidnada ay khawaarij ummadda ku hay ay cafwan murjia ummadda ay ku hayso idan khilaafku wuxuu ka bilowday ruuxii muslimkaa ee macsiya ku dhacay ama waajib ka tegay maxaa u xuguma u bixinaynaa muxuuse ku dambayn waana awalu khilaafin muslimiinta ka dhex yimid khilaaf dambe ooay la yimaadeen karaamiyo iyo jahmiya jira jahmiyadu jahmsama ninka loo yaqaana mucailka mushabiha shayطaanka ah asagu wuxuu yidhi aliimaanu waa almacrifa ilaahay marba haddaad garato alcilmu biاllaah waa almacrifa alqalbiya tasdiiqna niman baa ku sheega ama waa tasdiiq ya ictiqaad بأن الlaha waaxid wahuwa rab اlmacbuud aad aaminto rasuul nabi maxamed aad risaala u aaminto ictiqaad weeye altasdiiq waa alictiqaad alqalbi waana sifa macrifiya cilmiya ama waa almacrifa oo ilaahay aad garato oo alcilm almujarad ilaahay inaad garatood garwaaqsato oo rasuulka aad garato oo inuu xaqii aad ogaatood qalbiga ka ogaato weeye laakiin iimaanka ka mid ma aha annutqu bishahaadatayn camalu jawaarix iimaan ma aha annudqu bishayaatiinna iimaan ma aha iimaanku waa maxay waa inaad qalbiga iyo gudaha ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulka ka ictiraafto yakfi almacrifa alqalbiya aw tasdiiq alqalbi idan ninkii sidaa yidhi asaguna wuxuu leey dadkao dhan waa muslimiin waana mu'miniin iimaankooduna waa dhammaystiran yahay ayaga madhabkooda waxyaabaha ku iman doone iyo shanaaicda ku iman doonta sheekhaba sharxi doone madhabkooda marka waa madhab aad u qallafsanoo waxaa soo geli doona ibliis inuu mumin yaho muslim yahay baa ka dhalan rabbi faandirnii ilaa ywmi yubcau ibliis rabbigii ma ictiraafsanaa oo ma yaqaanay mise maya wuu yaqaanay fircawn inuu muslim yahay baa ka laazimay madhabkooda wajaxaduu biha wastayqanatha anfusum dulman waculuwa qaala laqad calimta ma anzla haؤulaa ila rab الsamaawaati wاlardi basaa'ir idan fircawn iyo muxuu ahaay ibliis iyo quraysh quraysh inay muslimiin tahay ahlu tawxiid ah ayaa ka laazimi fainahum laa yukadibuunaka walaakina الظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun farqu bayna jaxdi wاtakdiib weligaa iska ilaali takdiibku waa maxay waa qalbiga inaan kaa dafiro takdiibku waa inaan qalbiga kaa dafiro ilahi wuxuu fainahum laa yukadibu ay fi lbaطin laa yukadibuunaka fi lba inaad dhab tahay ood xaq tahay oo rasuulta waa og yihiin qur-aankuna uu xaq yahay laakiin jaxdigu waa lisaanka walaakina الظaalimiina biaayaati اllaahi yajxaduun been baad sheegtay saaxir baad tahay kaahin baad tahay afka baarkiisa wey nabi maxamedow laakiin hoosta kaama beenhayaane afkay kaa beenayaan farqu bayna aljaxdi allisaani wاtakdiib alqalbi waa laisku khaldaa takdiibku inta badan wuxuu ka soo fulaa waa camal qalbi ah jaxdiguna waa inkaarka lisaaniga waxaa laazima inuu abu aalib ahlu yahay ahlu tawxiid iyo muslimna yahay maxaa yeelay ila macrifa qalbiya laga helay bal waxaa laga helay anudqa lisaani oo wuxuu ictiraafi jiray diinta nebi maxamed inay diin xaq tahay diimahana u khayr badan tahay nebi maxamedna ahlu khayr yahay xaqna yahay yani jahmiya warkeeda waa halka faahfaahin dheer kusii gudbi maaye usuul maa raba un yaroo la fahmo karaamiya maxamed karaam nin loo jiro yaa waa dambe yimid asagu waa ninkii madhabkiisu u dambeeyey asagu wuxuu idhi aliimaanu waa qowl bilisaani faqad soo jahmiye maysan dhihi iimaanku waa almacrifa almacrifa waalcilmu billah weeye maxamed karaam wuxuu idhi iimaanku waa in lagaa helo annutqu bishahatayn faqad ee maxaa jiraa laydhi wuxuu munaafiqiintu yaa ayuha aladiina aamanuu marka le way soo gelahayaan buuri aamanuu iyo khitaabka qur-aanka ku yimid ee muslimiin khuseeya ee iimaan ka hadlaaya oo dhan munaafiqiin way soo gelahayaan buuri munaafiqiinna waxaan muran lahayn inay qalbiga hoose gaala ka ahaayeen haddaba aamanu maxay ku soo galeen waxay ku soo galeen binudqihim bilisaan inay nebi maxamed u qireen risaale iyo nabinimo iyo xaq diintana ictiraafeen aahiran afan qowlan wa nudqan buu iimaankaasi ku xidhan yahay haddaba aliimaanu waa qowlun camalla ma aha ictiqaad iyo tasdiiq qalbina midna ma aha waa qowlka u dambeeyey ee lagu soo doro mxuu aha fi masalaة اliimaan qowl الsalaf الsaalix qowl murji'aة الfuqahaa qowl اlkhawaarij qowl اlmuctazila qowl jahmiya iyo qowl alkaraamiya madaahibtaa shanta ah wey malixbaa adu lixdaa madhab wey yaa karaamiyadu jahmiyada laguma tiriya murjiada lagu tiriyaa alkaraamiya waxaad ku tirinaysaa murjiada haddaad u baahato murjiaad hoosgelin ayib ama goonibaad u tiri shaekhulislaam marna murjiadu ku tiriyaa marna goonibuu u saaraa si kastaba noqotee ayaga laftirkoodu waxay leeyihiin munaafiqu waa mu'min oo ruuxa muslimkee dhabtaa ah waa mu'min munaafiqu mu'min iyo muslim ha noqde laakiin aakhara naar buu ku waari bay leeyihin daday muslimiin ee muminiin u yaqaanaan oo adduunka muslimiin ee muminiin u ah yaa waxay leeyihiin aakhara markay tagaan sidii fircoon baa loo cadab naar bay ku waarahayaa oo ayagu ha dhaheen aliimaanu waa qowlun ruux walboo laga helay annutqu billisaan agtooda waa mu'min muslim ah kaamilu liimaan weliba kaamilu liimaan laakiin dadka kaamiluliimaanka agtooda qayb ka mid ahee aakhara naartay ku waarahaya dadba waxay u qaateen inay leeyihiin munaafiqu waa mu'min fi dunya wاlaakhira munaafiqu waa mu'min agtooda fi dunya aakhira laakiin waa mukhaladun fi الnaar qadiyaddaa marka qadiyad sahlan ma aha masale kale aan ku dari lahaa oo muhiim jiddan idii ah sheekhulislaam ibnu teymiya markuu dabagalay madabka murji'at alfuqahaa iyo murji'adaba wuxuu yidhi niman ahlu khayra oo cibaado badan oo wanaagsan bay ahaayeen bidcadan laakiin in la yidhahdo iimaanku waa qowl iyo ictiqaad faqad la yidhaahdo maxaa ku xambaaray wuxuu idhi maqsuudkoodu wuxuu ahaa nafyu takfiiri can man sadaqa arusula nafyu takfiiri can man sadaqa arusul minaaju sunna mujalladka lixaad saddex boqol iyo laba laga fiirin karaa wuxuu idhi waxaa ku kalifay inay yidhahaan iimaanku waa qowlun waictiqaad faqad waxay yidhahaan waxaan rabnaa nabi maxamed ruux rumeeyey oo risaalo u qiray iyo ashhadu anna muxamadan rasuululahi yidhi ictiqaadna laga helay inuusan gaaloobinbaaba rababay dhig ummaddan wax ka afqurma ma jiro wax marada islaamka ka bixi ma jiro takfiir ma jiro warkaa joojiya waxaa ku kalifay marka inay dhahaan aliimaanu qowlun waictiqaad faqad oo acmaashu ka mid maaha iimaanka walaa min xaqaa'iqihi waxaa ku kalifay alqasdu binafyi اtakfiiri can man sadaqa الrusula minhaaju sunna mujaladka aad ku idhi waxaa ku yimid khawaarij iyo muctasilo oo waciidiye laysku yidhaahdo ayaguna qasad wanaagsan bay lahaayeenoo qasadka wanaagsan haddii sunnada waafaqin iyo xaqa waxba kuu tari niyada wanaagsan iyo qasadka wanaagsan haddii kitaabka ilaahi u garab maro waxba kuu tari ayaguna qasad wanaagsan bay waxay lahaayeen tacdiimu dunuub allihii subxaanahu wa tacaala ku abuuray ee ku khalqay ee ku abaalka kuu galay ee kuu galladeeyey ee kuu nicmeeyey see xaqiisi meel looga dhici hadday dhacdo dadka qaarkood ilahay inay ku xadgudbaan iyo diinkiisana say muslimiin ku noqon kara nin ilaahay ku dhiiranaya oo muxaramaadka rabbi ka reebay dardarhaya oo waajibaadkii ka tegahaya say ku dhici kartaa inuu muslim yahay bay yidhaahdeen iyaguna waxay ku xadgudbeen masalatu tacdiim الdunuub sheekhu wuxuu yii fakaana qasduhum ayaguna tacdiimu الdunuubi maca jahlin bitawiil اlqur'an dembigaa la weynaaday kayfa yucsa rab allaha khaaliqa see loo caasiyay baa la cuslaatay haddii la caasiyana ninkii caasiyey see muslim ku noqon warku war sahal meh ma og tahay war milaahi baa ku abuura rabbigaa mayaha nabi maxamed ma racdaha adeecadee rabbigayna weeye rasuulkuna waa rasuulkay waana hawshaydana waa iska jagacsanhaya socon maysay dheheen daad baashaa ka agbaxdoo diinta waad ka baxday ilahina waad ku caasigarowday xargihii rabbigii waad goys isla masdarka hadda aydan siiyey buu hadalka ku qanaya in iyaguna qasadkoodu ahaa tacdiim dunuub halkaana qasad wanaagsan ay lahaayeen ummadda macaasida looga digo oo dunuubta ha laga fogeeyo oo ninkii dembi ku dhaca meel halla saaraa la xadgudubtay nimanna waxay ku xadgudbeen ahlu laa ilaaha ila allah maba gaaloobaan labadaa god waa lagu baabaa midna ku dhicin midka tagfirna ha ku dhaca dhicir iyo khawaarij midka irjaana iska ilaali jahmiyo ayagu sheekh wuxuu leeyahay maysan ahayn dad wanaagsan asalkoodu nifaaq baa ku jiray dadku ahlbic wuxuu u qaybiyaa niman khayrdoon ahaa oo aqoon darra meel ay la marartay la antaraartay iyo niman zanaadiqoo diintaba ku eh, maxaabsanayay jahmiyadu isagu halkaasuu geliyaa amaa karaamiyadu waxaa ku kalifay waa inagii soo marra waxay dhaheen qur-aanku min bidaayati ilaa nihaayati ya ayuha aladiina aamanuu iyo khitaabaad iyo waawi ljamaaco iyo howlahaasaa yaalla dadkii waagi nabi maxamed kulligood xukumka uu ku soo degay uu taabanhayeyna waxay isku dhex yaaleen mid kor iyo hoosba muslim ka ah iyo mid lisaanka iyo baarka koroon mu'min ka ah marka waa inaynu la nimaadno daabid iyo tacriif wada kulmiyahee muslimka xaqiiqiga ah iyo kii maxaabsiga ahaba oo aynu dhahno aliimaanu qowlun faqad aakharana rabbigaa adduunka kale xisaabi oo dadka kala duwiye nin walba wixii meeshan ugu jiray iyo daahirkiisa rabbi hasku qabto ilaa asaga hawlaha rabbi yaqaane annagu ma kari karee laakiin annagu waxaa weeye hal xugun baan siinaynaa man natqa bishahaadatayn wa qaala laa ilaha illa allah moxamedun rasulla waa mu'min wain kafara bibainihi wain kafara bibainihi warkii karaamiyadu waa kaasa bidcada markay soo baxday oo bidcat liimaan gashay salafku dadaal dheeraaday bixiyeen waxayna aad oola dagaalameen kooxaha shanta a ah midda u sokaysay ee ahlu sunnaha u xigtay bay weerarka u ba'an ku qaadeen kutub ulcaqaa'id haddaad fiiriso iyo kutubu sunna iyo kutub shariica iyo kutub alibaanaat iyo howlaha haddaad fiiriso nimankan weerarka u culusuu ku dhachayo waa murji'at alfuqahaa salafkuna sidaa waxay u yidhaahdeen waa nimanka lagu kadsoomi iyagaa lagu dagmahayaa waxay ku dhaha alimaanu qawlan waictiqaad uga waa dhow yihiin camal unbaa ka maqane waa soo dhawaaday nimankani nimankan soo dhawaaday iyo salafkii madhabkooda inuu isku khaldamo oo bidca iyo sunna la isku labo oo xaqa iyo baail ay isku milmaan iyo salafku ka baqeen waxayna keenaysaa irjaagu madhabkiisu keenaa in muslimiintu ay ku dhiiradaan macaasida oo diinta laga tago oo muxuu ilaahay cafwigiisa iyo wacdigiisa la tala saarto idan meesha waxaa weeyaan mubaalaad cadam mubaalaad badan baa ka iman sidaa darteed bu ibraahim anaqaci wuxuu hi tarakat ilmurji'atu diina ka hawbin saabiriyin murji'adu diinta waxay ka dhigtay buu ihi mara duweyn ah arata maradaa marna si fiican baa loo kawiyaa dunteedoo way cimidh oo way shiilan tahay marna si farweynaa loo talaa marada markaas soo mataqaadaan gambooyinka dumarku xidhan jireen gamban oo gambe il yar baa la yahda midna ilweyn baa la yidhahdaa midda ilweynka la yahda waxba laguma shaqshaqan karo ayadu masagadaa ka dhaxbixiba midda yartae il yartaa xataa waxaan haween ka dhigan jira hee islaantay shaqshaq weyda shaqshaq bay ka dhigan jirta marka wuxuu yidhi maro waxay ka dhigeen diinta islaamka hee ilweynoo wax walbau ka dusa oo jiirku mari oo halaqu ka dusaayo oo dhuraagu yani ruux walbaa soo geli kara wax walbana waa ku jiraa wey wax walbay qaadaa wax ka qurmaba ma jiro diinta way aafeeyeen buu odhan jiray aduu selafku markay qadiyadda soo baxday aad bay oola dagaalameen kelimaad muxaadaraad duruus kutubo wax badan bay ka alifeen usluubka u qiimo badnaa ee ummaddii dambana anfacay wax badanna daaweeye waa usluubu ta'liif in la alifo kutub iyo rasaa'il ku saabsan masalatu اliimaan waradda cala ahli اlbidac ragga u horreeyeen masalada wax ka qoray abu cubayd baa ka mid ah bal waxaa dhici karta inaan looga horaynin oon hortii risaalo la qorin ku saabsan fii masalaة اliimaan asaga iyo saaxiibkii abubakr bn abi shayba ayaa u horeeyey baa la sheegaa risaalo nabi shaybana in allahu tacaala talaadada iyo arbacada iyo khamiista bacd alcasr baan musul amin ka akhriyi doonaa in allahu tacaala bacd alcasr bacduhur wadaadka iclaamigu ku khaldamay annaguna iclaanka imaanan dhiibin ayb si kastaba noqotee intaa inaa idinka sax fiicnayde risaale abu cubayda qaasim salaam iyo risaalin abi shayba ayaa u horeeyey waxaa xigay kitaabkii imaam axmed xambal kitaab liimaan liimaam asunna waa makhtuud weli lama taabicin waxaa xigay eh, maxamed aslam atuusi oo asagu labadii asnaa dhintay oo imaam sunni ahaa caalim ah asagu kitaabkiisii waa fii xukmi اlmafquud waxaa xigay kitaabkii alimaam maxamed nasr almarwasi oo asagoo laba boqol sagaashan iyo geeriyooday saaxiibu tacdiimi qadr isala waad garanaysaan bay la tahay asagoo kitaabkiisa waa makhtuud weli lama taabicin waxaa xigay kitaabkii axmed bn moxamed salaamat aaxaawi bn jacfar oo asaguna saddex boqol labaatan iyo kowga dhintay asna kitaabkiisa aliimaan waa mafquud alimaam ibnu mandah ayaa asaguna kitaab alifay kitaab اliimaana waa maطbuuc laba mujalado weyn iyo mujalad weynba waa lagu daabacay akhiiran kitaabka u qiimo badan ee jaamica waa kitaab اliimaan اlkabiir libnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayh baryahan dambena weerar baaba ku socda wadaadkii ibnu taymiye ahaa weerar baaba kaga socda waadii ictisaam oo habeenaba isagoo sigiska laga weerarhayaan maqlahayay masaajidka sigiska yaa cabaar lagu cunaya sheekh hilibkiisa lagu baabi'inaya mar baan laga yaaba inaan ka hadla qadiyadda ayada ah kitaabka marka alimaan اlkabiir waa kitaab maطbuuca almaktab alislami baa daabacay taxqiiqaad iyo tacliiqaad sheekh albani baa ku leh mujalad qiimo badan weeye anfac maa ulifa fi اlmas'ala wey iطlaaqan wuxuu leeyahay kitaabka loo yaqaan alimaan اlawsat oo isna maطbuuca marna loo yaqaan sharxu xadiidi jibriil xadiidkii islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka soo garan maysaan ayuu sheekhu sharxay markaasuu kitaab uliimaan caadi ah ka dhigay firaqdii iyo khilaafaadkoodii iyo masalada iimaanka axkaamteedi iyo howlaheedii oo dhan buu sheekhu meel saaray juhuuddii marka taaliifkii mustaqilkaa inaha aynu ka tilmaano juhuuddii mustaqilkahaydee in goori loo alifo masalatu liimaan waxaa garab socday in a'immatu sunna kutubtooda fiqiga ama xadiidiga ah ay ku daraan abwaab iimaanka ka mida oo kutub uliimaan ay baabaystaan alimam bukhaari fi saxiix muxuu ku keenay kitaabu اliimaan waxaa ka horeeya hal kitaab baan u malay muxuu ahaa kitaabu badi lwaxyi keliya ka horeeya imaamu muslim uu ku bilaabayba asagu muqadimada markuu dhammeeyey kitaabu liimaan buu bilaabay alimaamu tirmidi fii jaamicihi kitaabu tafsiir kitaab ku dhow kitaab alcilmi wa abwaab اliimaan buu sii daayey alimaamu الnasa'i fii sunani wuxuu baabaystay kitaab dhan kitaabu اliimaani wa sharaa'icuhu abu daawuud asijistani wuxuu baabaystay aakhirka kitaabkiisa kitaabu sharxi sunna abwaabta u culusna wuxuu ka dhigay abwaab اliimaan الرد على الإرجاب xataa baabaysta asagoo في abwaabihi في الsunan alimaam ibn maaja asaguna waa bidaayaة الkitaab mise wuxuu ahaa bidaayadu asaguna geliya marka kutubu sunna sidaasay ugu xardhan tahay hadda abwaabta iimaanka kutubta kale caqaa'idka alimaam eh, ibnu kitaabkiisa alibana kitaabu liman waa laba mujalad oo keliya sagaal mujalad oo kitaabkiisu alibana can shariicat alfirqa annaajiya waa sagaal mujalad laba mujalad waxaa weeye waa kitaabu aliman waraddu cala ahli اlbidac alimaam alajuri mujalad dhan waxaa weeye ama ku dhow waa kitaabu اliman kutubta caqaa'idka alimaam laalakaai sharxu sunna isaga waa aragteen alimaam albaqawi kitaabkiisa fii sharxi sunna isaguna baab dhan iyo kitaab dhan buu u baabaysta qadiyadda ayada a'immatu sunna marka inay ifraadan wa tafriidan wastibaana alifaanna waa dhacday sida kitaabkan raxinoo kale inay kutubtooda ku dhex keenaanna waa dhacday masaladu marka waa masalo culus daraasayna ardayda oga baahanta waxaana is ardaygu intuu daraasayo masalatuliimaan hadduu iska hubsado meel uu ku xidho kadibna ilaahay waafajiyo inuu sidii sunnadu ahayd uu fahmo bidac badan buu ka badbaadahaya bidaca takfiir baad ka badbaadi midda khawaarij baad ka badbaadi midda muctasilaad ka badbaadi waa dicaamat اdiin aslu اdiin wey maslaة اliimaan waa masalada ay ku xidhan tahay saad ruux oola tacaamul lahayd xukumkaad ka qadan lahayd aakhara meeshaad dhigi lahayd adduunku meeshuu kaa jooga mas'aladan ay ku xidhan tahay go-aanka aad masalaة اliimaan ka qaadataadna masalaة اlkufri ka qaadan slafku markay dhaheen alimaanu waa qowlun waictiqaadun wa camal waxay ku dhaheen walkufru yakuunu biqowlin waictiqaadin wa camalin lanna kufrigu waa didu liimaan haddii iimaanku ictiqaad ahaa gaalnimaduna ictiqaad bay noqotaa iimaanku hadduu qowl noqon jiray gaalnimadana qowl bay ku dhacdaa haddii iimaanku camal ahaa kufriguna camal buu noqdaa halkaasay la mareen jahmiyadu hadday ku dheen iimaanku waa almacrifatu wاlcilmu faqad waxay ku leeyihin alkufr wa aljahlu biاllah inta ilaah aad garanaysa ilahay ilahay ma taqana waan aqana wax walbood fahmaysa muslim baa tahay ama kaniisadda u ama sanam caabud ama nebi maxamed iyo malaa'igta cay ama ilaahay muxuu ahaaye xataa doontay gaadi haddaad wax walba samayso waxaad samaysay ee kufriga ama diin la-aanta uusan kutusayna cala aljahli billaahi muslim baa tahay liأna aliimaana huwa almacrifa wa diduhu اlkufru wa huwa aljahlu biاllah man lam yakun jaahila biاllahi fahuwa muslimu warkood halkaa wuu ku dhan yahayba marka nin ilaahay khayrkii caabudaya ama awliye baryahaya ama sanam u sujuudahaya ama kaniisad galhay u adeegahaya ama gaal la safanoo u hiilinhaya cinda aljahmiya gaaloobi mahayo limaada liannahu lam yajhal biاllaahi liannahu lam yajhal billah warka wanaad fahantaan ma ujeedan wey karaamigu muxuu ku yidhi aliimaanu waa qowlun faqad wاlkufru agtiisu waa tarku اliqraar ninkii qiri waaye ashhadu an laa ilaha illa madaxa ka gilgila diida ninkan baa gaalay dheh ruuxu marba hadduu u yidhahdo ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamadan waa muslim wax walba uu samaynaa gaal ma ah lanna munaafiqiinta wax walbaba samayn hayaa laa ilaaha ila اllah lahaa saasay muslimiin iyo muminiin ku ahaayeen bay taagan yihiin warkoodu waa halkaas aliimaanu wa aliqraar bilqowl wاlkufru waa maxay tarku اliqraar iqraarkii lisaaniga in lagaa waayo in baad ku gaaloobi maxaa kuu soo hadhay khawaarijii muctilo wada socda maxay ku dhaha aliimaanu qowlu wa camalu wa اctiqaad salafku way la socdaan sidaa guud marka loo firiyo way wada socdaan laakiin ayagu waxay ku leeyihiin iimaanku waa majmuucu الطaacaati wa tarki اlmuxaramaat mid walbana bixaddi daatii buu rukni u yahay camal walba salaaddu waa rukni madax bannaan min aliimaan jihaadku waa rukni madax bannaan beenta in laga tago oo xanta laga tago oo namiimada laga tago waa rugn madax bannaan macsiyo walba ku dhaceedu naaqid اliimaan wey bixaddi daatiha waajib walba ka tegiisu waa naaqidun liliimaan halkaas iyagu taagan yihiin lanna iimaanka waa agtadu waa xaqiiqa waaxida aan tashacubaynin oon kala badnayn oon kala dhaqaaqaynin wey xaqiiqa waaxida idaa dahaba bacduha dahaba kulluha qadiyadda marka iyagu hadday aamineen nin walbo waajib ka taga ama macsiya ku dhaca maxaa muxuu ku dhacay diduliimaan buu ku dhacay oo kufri ah haddee khaanadda kufriga geli warkoodu waa halka nin walba marka mowqifku ka qaata masalatu اliimaan ayaa wuxuu ka qaadanhayaa maslaiman mawqifkaad ka qaadato didkeediibaad iimaan ayaad kufrina ka qaadan wadaadkii ictisaamiga ee danmaakiga muxuu yidhi xageebuu hadda ku jiraa qolyabu u galay markuu yidhi aqwaashii afcaashu gaalnima ma noqdaan khaaradeebuu ku jiraa makaraamiyuu ku jiraa mise jahmiyuu ku jiraa jahmiyada ku jira jahmiyada ictiqaad iyo macrifo bese ku xidhay iimaanka ayaa waxay ku xidhahayeen kufriga ka dhigaya aljahlu biاllah ama mxuu ahay itiaad intifa tasdiiq aw ictiqaad intaa marka la ururiyo madhab اlashaacira iyo maturiidiyo ayaa gooni mar loo saaraa marna la hoosgeliyaa jahmiyada haddaynu dhahno macrifadu almacrifatu biاllaah watasdiiqu billah waa isku mid haddaynu dhahno ashaaciru iyo maaturiidiyu iyo jahmiye waa isku madhab waa dameer iyo labadiisii dhagood waa hal meel bay wada degahayaan haddaynu kala tafriiqinno on kala qaadno tasdiiqa qalbiga ah iyo macrifada aan kala qaadnana ashaaciriya maaturiidiyo madhabkoodu waxa hal iimaanu wa atasdiiqu biاlqalbi tasdiiquna waa alictiqaad alictiraaf wاliqraar min jihati اlqalb inaad ilaahay ka ictiraaftood ka garato ood ka ogolaato ilaahay ilaahnimadkiisa iyo rasuulka rasuulnimadkiisa weeyaan macrifadu marka waxay noqonaysaa alcilm اlmujarad waxaad og tahay oo xaggana aad ictiraafsanayn baa jira soo ma jiraan waxaad ogtood diidan tahay baa jira marka haddaan macrifada mujarad اlcilmi ka dhigno waa madhab اljahmiya haddaan macrifada iyo tasdiiqa isku mid ka dhignana jahmiyo iyo maaturidiyadii iyo iyo ashaacira way wada socdaan laakiin labadoodan dambe ashaacir iyo maaturidiyo waxay ku leeyihiin aliimaanu wa altasdiiqu اlqalbi aw اlictiqaadu fi اlqalbi aw almacrifaةu biاllahi laakiin waxaa la shardiyaa si axkaam islaam laguu siiyo adduunka aad axkaam islaam u qaadato anadku bishaadatayn likay nujriya calayka axkaam اlmuslimiin marka ashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuululah iimaanka ka mid ma aha iimaanna ma aha laakiin waa sharطu lijarayaani axkaam اlislaami calay ictiqaadka halkan ku jira haddaad noo aamusto ictiqaadka meesha ku jira seen ka ogaanaabay dheheen waa inaad bujudhuu tiraado noo hadasho ood noogu hadasho shahaateynkii markaasaan ku dhahaynaa waa muslima ha loo guriyo dawrciisa ha la cuno laakiin nin ilaahay qalbiga ka gartay oo gudaha ka ictiraafay oo intuu noolaa weligii aan tawxiidsanin oon shahaado ilaahayo mid rasuul weligii aan la imanin maca qudratii calaa daalika aakhare hadduu tago ahlujanna leeyihiin aakhare hadduu tago ahlujanno naajin jannada kuwaa naarna taaban maysa limaada waxaa laga helay xaqiiqat اliimaani cindahum baa laga helay oo ah alictiqaadu fi اlqalb marka shahaataynku iyo umirtu an uqaatila الnaas xataa yaquluu laa ilah iyo hawlahani waa maxay waa sharطu lijarayaani axkaami اlislaami اdunyawiyati calayka fi اdunya ama aakhare haddii la tago ninkii a shahaatay iyo adiga weliga aan rabbi ictiraafin min xayu allisaan isku mid baad aakhara aad noqonaysaan wey adduunka xataa hadday wadaaduhu ku dilaan oo xalal shabaab mujaahidiin intay ku dhahaan aad tawxiidsan weydo laakiin qalbigu uu kugu jiro alaab fiican ay kugu jirto oy saa kugu jihaadaan oy saa kugu daan xoolaha saa ku qaataan aakhare ahlujanna tahay ayagu maxay dileen murtad bay dileen ama kaafir asli ay dileen agtooda oo waxay kaa waayeen baaqi ay kaa dooneen baaqi bay kaa waayeen laakiin adiga rabbi baa is ogo ilaahay halkan uu fiirinhayaa marka jannada waa iska diyaar hore u saxay ku leeyihin yani meel lagu baaba'ay masalo masale sahlan ma aha ayib qadiyaddaa marka iska xaqiijiya qadyadan qadyad dhib badan weeye soomaalida waxay yidhaahdaan xarafkii alif ku hallaaba albaqra kuma hagaago wiilku maalinka u horraysay macallinku afbarahaya hadduu laxni qabto oo xa'dii haba u akhrinaya saan buu ku tegey weligii marka isagoo weyn oo macallina unbuu ku haynayaa meesha xa ku timaado hakiimun buu ku hayn maanta hakiimun iyo haliimun iyo wahuwa alhaniy alhamiidi buu kugu hay marka waxaa la yidhi xarafkii alif ku hallaabaa layidhi albaqra kuma hagaago haddii masalatuliimaan uu khalad kaa galo bidca waxay kula socon ilaa qiyaami saaca ilahay inuu kaa bidcada inay kaa hadho waa halis wey haddaad masalatuliimaan ka badbaaddo bidcadeeda bidcada kufriga ku saabsan waad ka badbaadi inta badan laakiin waxaa laga yaabaa adoo bidca fi اliimaan ku dhacay inaad ka badbaado bidca fi اlkufr oo waxaa weeye murji'aة الfuqahaa yaa meeshan lagu tilmaamaa murji'aة الfuqaha waxay soo yidhahdeen iimaanku waa qowl iyo اctiqaad laakiin markay kufriga joogeen alkufr yakunu biاlqowli wa biاlficli wa biاlاctiqaad murji'aة الfuqaha marka waxa loo soo dhowaysto waa xanafiyada murji'aة الfuqaha xanafiyada loo yidhaahdaa sidaa darteed baa kitaab ay leeyihiinoo kutub اlkufri ah ayaan hadda ka hor akhriyon daraaseeyey lanna waa qolyaha ugu dhoweeye fii masalaة اlkufri ahlu sunnaha waxay ku khilaafsanyina ma jiro masalaة اlkufri murji'aة الfuqahaa waa ka madhabi aلsalaf الصaalix xarfan bxarfin wax farqiga udhexeeya ma jiro murji'aة الfuqaha fi masalaة اlkufri iyo madhab ahli الsunaةi waاljamacati fi masalaة اlkufr dagaalku wuxuu ka dhacay masalaة اliimaan labadaa qadiyo marka waa inaad kala fahanto sidaa darteed buu alimaam alciz ibn abdisalaam mxuu ahaa ibn abdilcaziz alxanafi markuu sharxaya taxaawida wuxuu yihi khilaafka u dhexeeya murji'aة الfuqahaa iyo ahlu sunna waاljamaca wa asxaabi اlxadiid waa khilaaf lafdi ah oo aan jawhari ahayn wuxuu u jeedaa xagga axkaamta marka laga fiiriyo axkaamta ruuxa la siin marka laga fiiriyo buu u jeedaa laakiin weli waa masalo aan saxnayn wey intaasi waxaan jeclaytay inay ka asaas ahaan ay noqoto qaabku sheekhu u niqaashina aynu ku fahanno wixii faahfaahin intaa ka dheera insha allahu tacala waxaynu ku sheegi doonaa darsiga dhexdiisa bismi illaahi araxmaan araxiim kuma maqlo codka kor igu qaad baryahan waa baa jiro waa la dhagaa beelaya waa garta waa masale sharx dheer u baahanaysa murji'aة الfuqahaa waxay soo geliyaan iimaanka acmaal اqulub su-aashu waxay ahayd hadday murji'aة الfuqahaa iyo salafku ku kala tageen masalaة اliimaan sidee bay iskugu waafaqeen fii masalaة اlkufr watakfiir waxay iskugu waafaqeen masale asaasi ah oo murji'aة الfuqaha waxay ogol yihiin iimaanku inuu ka kooban yahay min ictiqaad اlqalbi wa qowl الlisaan ictikaadka qalbiga u qaybinayaan labo qowl اlqalbi wa camal اlqalbi acmaal اlquluub oo xubiga ilaahay iyo xubiga rasuulka iyo xubiga diinta iyo ixtiraamka iyo tacdiimka alle howlahaasoo dhan iyo tawakulka khashyada khawfka rajaha howlahaasoo dhan waxay waa min acmaali اlquluub waana min xaqaa'iq اliimaan ficil walbo marka jawaarixda ka dhaca ay u arkaan inuu taabanayo ictiqaadkii qalbiga ee tasdiiqa ama uu taabanayo camal alqalbi way kugu tagfirinayaan inay acmaalu jawaarix kugu tagfiriyaan waxaa keenay inay ictibaariyeen camalulqalbi inuu ka tirsan yahay min xaqiiqati اliimaan lannu acmaal jawarix waxay ka dhalaataa camal alqalbi markaad ogaata nebi maxamed inuu rasuul xaqa yahay laazim waxaa wey inaad jeclaato way isdaba fadhiyaan tasdiiqa taamka ee musiga maqbuulka waxaa ka laazima camal qalbi oo xub اllahi waxub rasuuli wataciimuhu wataqdiiruhu watabjiiluhu inaad tahay nabi maxamed uu nabi yahaydaan ictiraafsanahay waa ogolahay oo waan rumaysnahay xagganna aad fududaysato ood ku jeesjeesto ood ku kajanto ood meel kaga dhacdo ood la dagaalanto ood bahdisha ma dhacaysa abadan in ilaahay subxaanahu wa tacaala aad jeceshahay ood gacal ka dhiganayso cadowgiisana aad xidhiiriso ma dhacaysaa maya maadaama camalulqalbi ay ku xisaabsan yahay agtooda min xaqiiqaة الإimaan kul ma dala calى اntifaaءi camal اlqalbi aw intifaaءi tasdiiq اlqalbi agtooda waa kufri sidaa darteed bay dhaheen ninkii tukan la yidhi war tukaan laydhi markaasuu tukan waayo ma tukanayo mana soomahayo mana salaad war khamra iska daa dayn mahayo waa gaal bay dheheen oo maxaa jiraa la yidhi agtiinu qowlku iimaanku qowl iyo ictiqaad buu ahaaye tukan mahayo iyo khamrada ma daynhayo iyo waxaan dhaafi mahayana meelu sharcigu ku yiri waa kufri ma hayne maxaad ku takfiiriseen man qaala annahu laa yatruku shurba alkhamri walaa yasbir canha faqad kafara xanafi yidhaahdeen waxaa leeyahay qowlkaani meeluu ilaahay kufri ku magacabay mahayne keeno waxay dhaheen inaadan bahasha daynaynin ood ku dhagannabayso waxay tusaysaa horaanba qalbigaada inaysan ku jirin khamranacayn camalul qalbi baa qalbigaada ka baxay dhaheen oo buqdu lmacsiyati wa karaahiyatu baan ku jiran qalbigaada wa min uma kafarnaaka warkaad wa fahanteen bay ila tahay meeshay hawshaa ka timid inay waafaqaan salafku halka ku waafaqaan waxay ka faa'iideen ictibaarinta ay ictibaariyeen camal alqalbi min xaqaa'iq اliimaan sidaa darteed masalaة اlwalaa wاlbaraa ma ictiqaadka qalbiga ay hoos tagtaa mise acmaal اlquluub weeye weligeen iska ilaaliya wadaadda waaweyn oo geesawooyin baa ku fashilmay masalada masalaة اlwalaa wاlbaraa waxay hoos tagtaa masalaة اlbuqdi wاlxubi soo sidaa ma aha masalat lwaraa walbaraa gaalkana in la necbaado buqdiba hoostagaysa welihuna wuxuu hoostagayaa masalat alxubi watacdiim buu hoostagahaya marka masalat iyo masalat waxaa way awil min acdaa illah waxay hoostagaysaa min acmaali اlquluub sidaa darteed baa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu walow kaanuu taraa kaiira minhum waxaa la arkay waa ma waa afcaalay samaynhayaan acmaal jawaarixoo daahira taraa kaiira minhum nabi meeshan ma arko shuqla kuma laha inii lam umar an unaqiba can quluubi الnaas taraa kaiira minhum yatawallawna aladiina kafaruu tawalligii daahirka ahaa waxaa la wuxuu tusahayaa iimaankii qalbiga camal qalbi inuu meesha ka baxay walow kaanuu yu'minuuna biاllahi wالnabiyi wma unzila ilayhi ma اtakhaduuhum أwliyaءa fi الظaahir lanna acmaal jawaarix الظaahira waxay ka timaadaa min acmaali اlquluub qowlka lisaanigana wuxuu ka yimaadaa min tasdiiq اlqalbi qowlku qowl buu ku xidhan yahay camalkuna camal buu ku xidhan yahay waa inaad saa u fahanto haddaad la aado sida abu moxamed ibnu caiya ictiqaad la aado oo kutub tafaasiir markay meesha ictiqaad bay odhan maxaa yeele waa runtood gar weeye waa ashaaciro nimanku waa maaturidiyo maaturidiyana waxaa lagu gaaloobay ashacagtooda ictiqaad lianna aliimaana altasdiiqu walmacrifa wاlkufr aljahl wاlictiqaad waa inay ictiqaad u cararaan oo wax ku takfiiriyaan ficil iyo qowl waxba kuma takfiirin karaan sidaa darteed cinda alashaacira nebi maxamed inaad caydo ood ilaahay caydo gaalnimo ma agtooda sab اllahi wa sabu rasuulihi wa sabu diinihi wa malaa'ikati wa anbiyahi kufri ma agtooda sababtu maxay tahay lanna sabigu waa qowl daahira oo xadgudub istikfaaf iyo sukhriyo iyo istihzaa iyo cadamu tacdiim tusahaya waana kufri u laabanaya camalulqalb camalulqalbi iyo xubi iyo tacdiimna agtooda iimaanka kama tirsanayn waxaa agtooda iimaanah atasdiiq masaa'ilku sidaasay isu daba taagan yihiin intaas khulaasa yarta aan kaga tago warkaydan ku baanayn qaala alimaam mhm ma dhihin maturidiyo maturidiyo xarafiya iyo kala saaran aniga sheekh cismaan marna ma odhanin maturidiya salaf waafaqsan xanafiyo iyo murjiat lfuqaha baa salaf waafaqsan fi lkufri baan soo idhi laakiin marnaba maturidi maanan ku darin hee miyaad susaa maanan dhihin muse cismaan baa iga garle maturidiyo waxaan u shaaciraan raaciyey ee nimanka aanayna waxay maslatu kufri ku waafaqeen salafka waa murji'at lfuqaha aw fuqaha alxanafiya maaturiidiyadu abu mansuur maaturiidi nimanu bilaabay weeye saddex boqol soddon iyo dhowrkii meelahaasu geeriyooday wadaad xanafi ah weeye xagga fiqiga laakiin xagga caqidada waa ashcari ashaacira isku dhow yihiin masaa'il yar bay isku khilaafeen marka masalatu liimaan iyo walkufriga maaturiidiyadu waa jahmiya ashaaciraduna masalatu liimaan walkufri waa jahmiyu marka maturidi iyo ashaaciro waxay hoosta u gelhayaan jahmiyo iimaanahu kufran iimaanahu kufran ee murjiat اlfuqaha ama fuqaha اlxanafiya aan maaturidiyada ahay maan ka hadlaynaa ayaa waafaqay salafka fi masalati alkufri laliimaan haddii aan wax khaldanaysaan baan ujeeday mutaakhirinta kuwa hore maaha kuwa hore maaha fuqaha اlxanafiya waxaa ka mid a ah abu jacfar aطaxaawi walaysa min almaturidiya abu jacfar aطaxaawi baa kamid a min fuqaha alxanafiya walaysa min almaturidiya marka rag badanoo fuqaha alxanafiya aan ahayn maturidiyo barkood baa xataa wax muslo noqda bismi اllahi الرaxmaan الraxim twakaltu calى اllahi baabu nacti اliimaani fi istikmaalihi wa darajaatihi nactu اliimaan iimaanka tilmaamidiisa buu baab yahay fi istikmaali dhammaystirkiisa ama dhammaystirashadiisii la tilmaamo iyo wa darajaatihi rutbooyinka uu leeyahay baabka sheekhu wuxuu baabaystay iimaanka in la tilmaamo laga hadlo in alimaam الnasaai waxaa ka mida min fiqiyaati baabu tafadul اliimaani fi ahlihi buu baabaystay baab dhan baabka imaam الnasaai waxay radinaysaa waxa ku qoran caqiida طaxaawiya wالnaasu fi ahlihi mxuu ahaa wahluhu fi aslihi sawa iimaanka markuu hadlay wuxuu abu jacfar aطaxaawi waahluhu fi aslihi asli اliimaani sawa nasaa-i wuxuu baabaystay tafaadul ahli اliimaani fi اliimaan way sardinhayaan lannu ninkan wuxuu ka duulahayaa usuul murji'at اlfuqahaa ninkan wuxuu ka duulaya usuul ahli الsunati waاljamacati اlmaxda sheekhu marka wuxuu yihi iimaanka dhammaystirankiisii ama dhammaystirashadiisii iyo wadarajaati buu baab yahay akhbarana sheekh abu muxamed cabdالraxmaan bn cuثmaan bni macruuf acni bni abi nasr fii daarihi bidimashq wuxuu noogu sheegay gurigiisi dimashq ku yaalay fii safar bishii safar sanata cishriina wa arbacimia sanadka afar boqol iyo labaatan qaala wuxuu uhi wadaadka abunasra xadaana abu yacquub wa isxaaq bnu axmed ibnu yaxya alcaskari saaxiba abi cubayd alqasim bnu salaam haadihi اrisaal noo tabiyey laba ariiq baa yani sanad risaal wadda sheeku ku bilaabay sanad abtirka risaaladu sheekhu kitaabka ma yaa alifay yaa iskale wa ana asmac anoo maqlay abu cubayd wuxuu noo sheegay qaala abu cubayd wuxuu noo sheegay weeye mxuu ahaay abu yacquub qaala abu cubayd alqaasim muse abu cubayd waa haniim can اtacriif a'immada waaweyn ee la yaqaano ee muctarafka ee mashaahiirta ah in loo tarjumayso meel kaga dhac weeye sidooduba haddana wuxuunaan qajac ka siino alimaam abu cubayd qaasim musalaam alharawi asalkiisu nin carbeed ma ah waa nin ruumi ah waa nin ruumi ah ee reer yurub ah ama turki ah rumiyintu labada qoys baa la odhan jiray atracta oo nimankii bisanta degi jiray ama nimankii ree shaam ee ciraaq shaam degi jiray aabbihii ruumiga weliba addoon buu ahaa laakiin addoon qiimo badan oo mawlaah oo wiilkiisa tababaray buu ahoo macalimiin u geeyey oo edbiyey oo tarbiyey asalkiisa haraabuu ku dhashay meesha loo yaqaan afghanistan bay ku taallaa buu ku dhashay waagi dambe baqdaad iyo ciraaq buu ku cilmi bartay wuxuuna ku dambeeyey mako xaramku ku geeriyooday nin imaama qiimo badan oo luqawi ah oo muxadita oo faqiiha oo mufasir ah oo ah, ah, adiibu ahaa dhan walba ka dhammaystiran kutub wuxuu alifay ilaa afartan kitaab ilaa afartan kitaab baa magacooda la hayaa badankood waa mafquud ama waa makhtuud wax yar baa laga daabacay kitaabka sadaal iimaan aynu hayno waa daabacan yahay kitaabkiisa annaasikh wاlmansuukhna waa daabacan yahay waa min afdal اlkutub fi hada اmasala annaasikh wاlmansukh fi اlqur'an اlkariim waxaa daabacan kitaabkiisa alhariib hariib اlxadiid baa daabacan waxaa daabacan kitaabkiisii alhariib اlmusanaf oo saddex mujal lagu daabacay asaguna waxaa daabacan kitaabkiisii ahaa kitaab اlamwaal oo asna kitaab aad iyo aad u qiimo badanah kitaab اlamhaal baa daabacan kitaabkiisa aلطuhuur oo طahaarada ku saabsan waa mujalad asaguna weyn aduu kutubtaasba hadda fadaail qur-aanna waa daabacanya laba mujalada asaguna kitaabu fadaail qur-aan marka kutubta aad u qiimo badanee in naxaas iyo mufasiriinta ka dambaysa ay ictimaadan waxna ka soo guuriyaan ee ragga ah xaggana aan lahaynin waxaa ka mid a ah kitaab weyn uu leeyahay oo macaani quraan la yidhahdo macaani qur-aan kitaabkaas kitaab aad loo amaanay bu ah laakiin lama hayo afartan kitaab iyo wax ka badan buu sheekhu ka tagay laakiin wax yar baa laga dabacaan labaatameeye aan gaarhaynin imaamku marka imaam noocaasa ah, agga caqidada waa nin salafi ah agga fiqiga waa mujtahid mulaa mujtahid mulaqa weeye ayib bal ixsaan ibnu rahuuya imaam ahli khuraasaan ah ayaa maalin la weydiiyo lay ka wara abu cubayd wuxuu ihi insaafku iyo cadaaladdu allah jecele abu cubayd waa iga aqoon badan yahay buui in la insaafiyo la dorsuro way fiican tahay anuu aan ka magac badnaado khuraasaan bal la wareego bu adduunko dhan baan qabsado laakiin ilaah haddii laga cabsado odayga iga aqoon badan abu cubayd baa iga aqoon badan dhan walbaba axmed xambal haddii masale hariibo oo ku saabsan tafsiir logawi ah ama adab loo baahdo kaana yuxiilu ilayhi abu cubayd weydiiya fanigiisi weeye nin noocaasoo aadna loo jecel yahay ama xagga nasabka wuxuu ahaa nin ruumi oo cajami ah oo mawle ah oo aabbihiiba addoon u ahaa weeye marka nasabka waxba kuma ragga iska dhici qaala abu cubayd wuxuu hi amaa bacdu saddexa ninbaa meesha ku sheegan labanbaa inoo sheegan ardayga akhbar aan lahaay risaalada warinhaya oo sanadka wuxuu ku yimaadaa taarikhu dimashq baa laga muraajicin karaa tarjamada abu cubayd baad ka muraajacayn dhib ma laha ardayga akhbarna abu muxamed leh iyo abu muxamed iyo abu yacquub marka abu muxamed baa ardayga u tabiyey risaalada sanadkeeda afar boqol iyo labaatanki laakiin abu yacquub xilligu asagu risaalada ka qaatay abu cubayd naguma sheega sanadkeedi laba boqol labaatan iyo afartii looma dhaxayso sheekhan abu yacquuba intuu ciliya mawra u haysa adugu abadan wuu soo gaari karaa soo gaari karaa hadduu boqol sana aad ogolaato cimriye abu maxamed meequu cimriye sanadku inuu mutasil yahay buu tilmaamaya ibn casaakir wax cilaana ah kuma jirto risaalada xataa hadii sanadkeedu inqiaac galo waa risaala mashhuura haabita liabi cubayd shaykhulislaam baa suga waxaa soo guuriya axaadiista oo dhan ba soo guuriya bisanadi abi cubayd ku guuriya ibnu fi اlibana ajuri fi shariica xata alxaafid bn xajar fi fatxi baari marka wax u baahan hadda sanad in la baaro maaha saasaan oga tagon iskaga dhab ama bacdu fainaka kunta tasalunii adugu waxaad ardaygii weydiiye lama yaqaan ayb kunta tasalunii mid i weydiiyey baad ahayd buuhi can liimaani ay can xaqiiqati اliimaan iyo wakhtilaafi اlummati ummadda maandhaafka isku maandhaaftay fi istikmaali imaanka dhammaystirankiisa ama in la dhammaystiran karo ayb iyo wa ziyaadatii korarkiisa iyo wa naqsiis dhimidiisa iimaanku markii lagu soo kala tago lagu soo kala baxay imaankumma qowl iyo camal iyo ictiqaad baa mise maya haddana waxaa lagu kala dhaqaaqaa ma kordhaa mise ma kordho salafku waxay dhan yaziidu biaacaati wayanqusu bilmacaasi intooda kalena waxay qabaan inuusan kordhaynin intooda kaleo dhan waxay qabaan xaqiiqa marka loo dego iimaanku ma kordho mana nuqsaamo waa ashaacirada maaturidiyada jahmiyada maxaan ku rahdaay karaamiyadii lanna xaqiiqa waaxidu ahaa isma badasho halkaasay taagan tahay waxaa laga yaabaa inay kugu gaadaan ay ku dhahaan wuu kordhaa wuuna isdhimaa iyagoo ka hadlahaya mararka qaarkood afcaasha ruux uu samaynayo salaadana ninkii la yimaado acmaashuna iimaan weeye majaazan laa xaqiiqatane eh, iimaankiisi baa kordhay biictibaari inay acmaashiisi korortay acmaashuna xaqiiq ahaan iimaan ma ahayne majaaz ahaan baa loogu idlaaqa iimaan bay ku leeyihiin idan inay dhankaa ka fiiriyaan waa laga yaabaa ama waajibaadka adiga ku saaran baa ka badan kuwa aniga saaran ninka muslimka caaqilka caalimka xooga badan ee haniga ah ee hanti haysta waxyaabaha laga rabo iyo faqiirka saboolka daciifka ah, waxa laga rabo isku mid ma aha xaj baa kugu waajibi adiga oo zaka kugu waajibi oo halgan baa kugu waajibi anigu salaad bisa laga rabo wax kale maba awoodaba waajibaadka ku saaran marka la eego inay ka badan yihiin kuwa aniga isaaran waxaan leenahay waad iimaan badan tahay dhankaas oo acmaasha ay ka fiiriyaan way ku ilaaqaan ashaaciro mararka qaarkood iyo maaturidiyadu iyo xata aljahmiya qaybo ka mid ah laakiin waa majaazin iimaanna ma aha xaqiiq ahaan inaad laakiin tira iimaanku waa kordhaya acmaalahaan buu u kordhi oo waajib ahaan buu u kordhi xataa ictiqaadka iyo yaqiinta qalbigaada ku jirtaa kordhaysa yaqiintaa kordhi kolba macrifada aad leedahay maalin walba nabi maxamed inuu rasuul ilah aq ya wabaa kuu kordhahayo sanurihim aayaatina fi lafaaq wa fi anfusihim xata yatabayan anahu lxaq yani mucjizaadka iyo baraayinta soo kordhi iyo cilmiga kuu kordhi wuxuu kordhinhayaa camalkaadi wuxuu kordhin kale ictiqaadkaadi iyo yaqiintaadi marka aslu iimaanna waa kordhaa cinda eh, ahli sunna waljamaca acmaashuna waa korta aliimaanu yaziidu biاطaacaati wayanqusu bilmacaasi ayuu waxaa weeye intaba waa gelinhayaan intaba waana xaqiiqa majaazna ma ah intooda kale waxay leeyihiin ama maba kordha gebi ahaanba ismana dhimo ama waa kordhaa waana isdhimaa iyagoo ujeeda macno majaaza oon xaqiiqa ahayn watadkur adoo sheegay soo weydiisay buuri annaka adugu axbabta inaad jeclaatay macrifata maa calayhi ahlu sunnati min dalik waxaad kalood isoo weydiisay buu yidhi waxaa kaloo sheegtay inaad jeceshahay inaad ogaato ahlu sunna waxay ku sugan yihiin min dalik ay fii masalati aliimaan واsتikmaalihi وزiyaadathi وnuqsaanihi wma اlxujaةu calىa man faaraqahum فيih iyo maxaa u dayoo loo xujaysanoo u gar ah oo lagula doodo qolyaha ka soo horjeeda faaruqay ahlu sunnaha wama اlxujaةu calىa man faaraqahum faaraqa ahlu sunna fiihi fi اliimaani واstikmaali وزiyaadatihi idan sabu risaala waa maxay arday sheekhu uu ku kalsoon yahay baa weydiiye yidhi waxaan rabaa inaad masalatu اliimaan wax ka qorto waxna ka tidhaahdo noona kala cadayso madhabka ahlu sunna iyo madhabka ahlulbidac sheekhu wuxuu uhi faina hada raximaka allahu khaطbun qad takalama fihi الsalfu fi sadri hadi اlummati wa taabiciiha waman bacdahum ila ywmina hada sheekhu wuxuu uhi faina hada oo masأlaة اliiman waxaan aday weydiisay allah kuu naxariiste raximaka allah khaطbun alkhaطb fi اluga اlcarabiya wa ashanu wاlmru saqru aw caduma kala qaad ma laha khaطbun ay shanu wa amrun bay ka dhigan tahay faina hada raximaka allahu khaطbun arin weeye qad takalama fiihi salfu salafku ay ka hadleen fii sadri hada اlummati ummaddan horaanteedii joogay salafkii joogay iyo wa taabiciiha ummadda horaanteedi salafka kuwii raacay ee ku dayday iyo waman bacdahum intii ka dambaysaba ay ka hadleen ilaa yowmina hada qarniga saddexaadon taagannahay raggi jooga ay ka hadleen intaaba masale laga hadlay oo meel la saaro weeyay buu kuhi waqad katabtu ilayka waxaan kuu soo qoroon kuu soo diray bimantahaa ilaya cilmuhu cilmigaygu wuxuu gaadhay buuri cilmigaygu wuxuu gaahay aqoontaydu walaa taqfi maa laysa laka bihi cilmun buu sheekhu ku dhaqmaaya inta anugu aan ka ogay baan kuu sheegay ga dhegaysa buuri een ka ogay cilmu salaf fii qadiyati aliimaan waqad katabtu ilayka bimantahaa bimaa wasalay ka dhigan tahay ilaya xaggayga cilmuhu ogaashihiisu oo min dalika iimaanka xaggiisa ka mid a xaala kownii mashruucan la caddeeyey mukhalasan lasoo miiray mukhallasan baa ani ii dhigan mulakhasan bay bacdu nus qorayeen waa isku mid talkhiisku waa gaabin muxuu ahaayey takhliiskuna waa ka saarid in shay shay kale laga dhex saaro ayib mukhallasan asagoo la miihahay oo la miray oo bidcadii iyo la kala saaray sunnadii oo xaqiyo baadilkii la kala hoofay wabilaahi tawfiiq waafajintana allay ku xidhan tahay waa anigu tabarmahayo ilaahay baa xaqiyo sawaabka dadka waafajiya iclam raximaka allah ana ahla alcilmi waalcinaayati bidiini iftaraquu fi hada alamri firqatayn wuxuu hi waxaad ogaataa ana ahl cilmi dadka ahlulcilmiga ah iyo wlcinaayati wa ahl cinaayati biddiin iyo dadka diinta daneeya ee wakti ku bixiya barashadeedii ka warqabkeedii iftaraquu waxay u kala dhaqaaqeen fii hada alamri arrinkan iimaanka iyo xaqiiqadiisa firqatayn laba kooxood bay noqdeen imaamku hadda waxyaa ahlulbidci ka waaweynaa o dhan uu ka tegay ma ictibaarinin wuxuu ictibaariyey keliya madhab ahli sunnati waljamaaca faqad iyo wuxuu ictibaariyey irjaa lfuqahaa intii kale waa iska reebay laba macnaa suuragal ah wuxuu sheekhu oga tegay in uusan ogeynba oo tafsiil daqiiqa uusan ka haynin xaqiiqatu madhab اljahmiya wa madhab اlkhawaarij wاlmuctazila karaamiya asaga way ka dambeeyeenba karaamiya asaga way ka dambeeyeen labama weydiin kara abu cubeyd marka qolyaha madhabkooda xaqiiqa inuusan haynin baa dhici karta waana ra'yi baciid ixtimaal baciid maxaa yeele wakiic iyo axmed iyo xataa ibn mubaarak sufyaan athawri aima ka horreysa shuyuukhdiisa qaybo ka mid ah ayaa qadiyadda ka hadlay oo nimanka madhabkooda radiyey idan ixtimaalka soo hadhay waxaa weeye maadaama risaalo yar ay tahay ardayna wuxuu caddaynhayo in bidacda waaweyn meesha uusan ku sheegin soo arday uusan ugu aafabinba oo markaa ahlu sunnihii khulaska madhabkooda oo faahfaahsanayo ahlubidicii soo dhowaa ee lagu khaldami lahaa oo madaxa lagu dhuftay labadaas ku gaabsaday waa xikma fi taliif haddaad tara arday faniga alfahsanoo bilow aad kusii dayso bad min kalaami ahlbidac wa kalaami ahli sunna wuu ku wareerahaya marka inuu u khayr miiray oo uu la teliyay ardaygiisibaa dhiciga saasna uga gaabsaday ayib ama uu uga gaabsaday inuusan ictibaarinayninba khilaafu ahli اlbidac اlkubra bidcooyinka waaweyn nimanka ku sugan khilaafka inuusan ictibaarinayn maxaa jira muctasiladu waa kafaro cinda ahli اlcilmi almuctazila cinda salafi salix waa min alkafara ayib axmed waxaa ka sugan inuu yidhi fii biasaaniid صaxiixa culamaau lmuctasilati zanaadiqatun ay munaafiquuna kafaratun murtaduun khalqi qur-aan baa lagu galay muslimiintaba kama tirsano muctasila cinda ahli sunna waljamaca waxaa ku sodhay jahmiyu jahmiyo iyaguna waa gaalo waaweyn oo salafku waxay dhaheen ninkii ka shakiyaba inay gaalo yihiin baa gaaloobahaya waxa kuu sohray waa maxay waa karaamiyo karaamiyo waa inaga dambaysay ashaaciro abucubeyd waa iga dambaysa ku leeyahay maturidiyo waa iga dambaysay waxaa soo hadhay khawaarij baa soo hadhay khawaarijna khilaaf baa salaf ka taagayo magaala mise waa muslimiin shaekhulislaam wuxuu isagu soo guuriyaa kutubtiisa kutubuliimaan kusoo guuriyaa saxaabadu inaysan isku khilaafin fii cadami takfiirihim cali iyo khayrkii iyo saxaabadu wax takfiri nimanka ma jiro buu sheekhu jasmiyaa laakiin khilaafku waa haabit fii sunan ibni waxaa ku jira ahar xasan ah ama xadiid xasano abu mamat albahili uu khawaarij takfiirinayo marka saxaabadu laa cali walaa hayru axad takfiiriya ma jiro waa intii markaa sheekhu uu xusuustay baan u malay marka saxaaba laga soo tago khilaafku waa muntashir bayna ahli اlcilm waxaa ku yimid murji'aة الfuqahaa murji'aة الfuqaha fi masalaة اliimaan shaykhu اlislam ibn tamiya wuxuu leeyahay khilaafka ay ayagiiya u dhexeeya ahlu sunna waa khilaaf lafdi ah badankii wa bacduhu macnawiyu jawhariyu laakiin wuxuu leeyahy axmed iyo walaa axad min ala'ima oo takfiiriyeen ma jiro ahlu murji'aة الfuqaha ku takfiriya fi masalaة اliimaan ninka axmed ka soo guuriya ama axad kaleo aimada ka soo guuriyay in nimanka murjiat fuqaha takfiirintooda ka soo guuriya faqad halita calayhim halطan cadiima buu yidhaahdaa aad buuna u fogeeyaa sawaabkuna waa inuu sugan yahay can bacd aima ka sugan yahay takfiiru murji'at اfuqahaa fi masalaة اliimaan waxaynu ku soo maray fi jaamic tirmidi markaynu maraynay kitaab الsalaa mise kitaab اlcilmi wاliimaan taariku salaadku magaal baa waa muslim markuu ka soo niqaasho adilada uu keenay tirmidi fii jaamicihi wuxuu ku khatimay baabka asaga ah fii kufri taarik sala wacadami wuxuu ku khatimay aharkii abu muscab الzuhri tilmiidi maalikin wa sheikhi tirmidi waa aqraanti axmed hadduusa ka da'weyneynba wuxuu asagu yidhi ninkii qaba aliimaanu qowlu ila wاctiqaad wuxuu yihi yustataabu wailaa duribat cunuquhu takfiir cad baa meesha ku jira waxaa si cad u takfiiriyey aajuri abubakr maxamed xuseen aajuri fi shariica weliba salafku ka soo guuriyey wuxuu murji'at اlfuqahaa waa kufaaru biاllahi اlcadiim buui cindahum ay cinda ahli sunna haddii xataa lagaga dhago intaa wax kaaga horreeyey ma jira la yidhaahdo waxaan leenahay isaga abubakr aajuri waa takfiiriyey oo meel kale wuxuu ku yidhi hadduu yidhahdo ninka murjiga ah aliimaanu waa qowl واctiqaad yuqaalu kafarta biاllahi اlcadiim binasi xuruufi waa sida yuqaalu kafarta biاllahi اlcadiim waradadta calى اllahi kitaabahu waradadta calى sunati rasuuli اlahi waijmaci salaf اlumma halkaasuu la maray kitaab iimaankiisa ka akhri ragga si cad u takfiriye waxaa ka mida ibnu ba alimaam ibnu ba fii ibaanatihi ragga laga soo guuriyey murji'at اlfaqha takfiirkooda waxaa ka mida xumaydi abubakr alxumaydi sheikh اlbukhaari waad garanaysaan bay la tahay wa tilmiidi shaafici waxaa laga soo guuriyaa wakiic wakiic asagu way ka sugan tahay intuu yidhi asalafu ahlu sunati yaquuluuna aliimaanu qowla واctiqaad wاlmurji'atu taqulu aliimaanu qowl wاljahmiyatu taqulu aliimaanu macrifaة watasdiiq wuxuu ihi wahada kulluhu kufrun wahada kulluhu kufrun wakiicna waxaa laga dhiraadhirin karaahe isna u murji'at اlfuqaha ee ugu jiraan fii khaanat اlkufri marka xumaydi iyo wakiic haddii khilaaf aad ku furto abu muscab الzuhri tilmiidi maalikin wa shaykhi tirmidi wa ahli sunna ayaa meesha fadhiya iyo aajuru iyo ibnu bata oo imaama ahli sunna marka waxaa weeye hawshaa sheekhu uu sheegay far baa ku godan ma saxno si kastaba noqotay aduu labadaa firqo kuu sheegay imaam abu cubayd waana khilaafka uun soo dhow ee ahlu sunna u soo dhow faqaalat ixdaahumaa midood waxay ti labadaa firqe muslimiinta ka mid a ah, aliimaanu iimaanku bilikhlaasi lilahi biاlqulubi washaaat alsina cafwan washaaat اlalsina wacamali اljawaarix aliimaanu iimaanku yataxaqaqu ama yakuunu biاlkhlaasi lilahi biاlqulub bilictiqaad aw bitasdiiq lilahi biاlqulub ilahay qalbiga in laga rumeeyo ood ilaahay waxdaaniyada iyo ictiraafka aad u saafigarayso qalbiga iyo washaa'at alsina carabkana laga qiro towxiidka isaga iyo wa camali jawaarix xubnahana laga shaqeeyo oo acmaasha aad la timaado idan tacriifka waa tacriifu ahlu الsunة واljamaca liliiman wa qaalat alfirqaة اlأkhra waxay tii waa murji'aة اlfuqahaa'i bal iliimaanu iimaanku biاlquluub yakunu biاlquluubi wاlalsinati faama alacmaalu acmaashu fainama hiya taqwى wabirun walaysat min aliimaan acmaashu fainama hiya taqwa alla ka cabsi weeye wa birun samafal weeye walaysat min aliimaani iimaanka kama tirsan xaqiiqa ahaan masalada marka halkan la marhayo hal masalaan barawjada muhiim jiddan ah nimanka la murji'at اlfuqahaa iimaanku inuu qowl ictiqaad yahaada way sallimeen laakiin camal jawaarix waxay dhaheen waa min sharaa'ic اliimaani wa amaraat اliimaan iimaanka qalbigaada galay ee degay xagganna aad ku hadashay midhihii ka dhashay weeye oo waxay qabaan ictiqaadka qalbiga iyo camalka qalbiga ee xubiga iyo tacdiimka iyo jacaylka alle ku galay in uu keensanayo min baabi الsababi watasbiib uu keensanayo acmaal اljawaarix marka waa sharaa'ic اliimaan wa hamaraatu bay leeyihiin aliimaan albaaطin iimaanka baaطinka ee qalbigaada ku jira yadcuu ilaa camal jawaarix bay taagan yihiin yadcuu ilaa camal jawaarix salafkuna waxay leeyihiin iimaanka baaطinka ystalzimu camal jawaarix cilaaqadu bayna camal اjawaarix wاliimaan اlbaaطin ama aan dhahna cilaaqada bayna الظaahiri wاlbaaطin cinda الsalaf waa waa luumiy cilaaqa lusuumiya cilaaqada camalka daahirka iyo midka baainka cinda murji'at اlfuqana waa cilaaqa sababiya waa inaad kala faha muhiim jiddan wey ninka murjiat fuqa wuxuu ku iimaanka baatinka ah ee ictiraafka allah ah ee nebi maxamed rumayntiisa ah iyo tasdiiqiisa ah ee jacaylkiisaa ah, iyo muxuu ahaayey weynayntiisaa ah, wuxuu kugu yeedhahayaa laa lizaaman wuxuu kuugu yeedhahayaa kugu xambaari kara inaad jawaarixdana ka shaqayso ood waajibaadka la timaado xumaanta iska ilaaliso yadcuu yaqtadii yadcuu wey laakinahu laa yastalzim waxay leeyihiin yadcuu wuu kugu yeedhi acmaalu jawaarix laakiin waxaa kugu xidhiirsami kara oo dacwadaa hor istaagi kara hawa shayaani wa hawa nafsi shayaan iyo naf baa lakugu xidho kuwii baa kaa kala tuuri laakiin markaad leeda waa cilaaqan luzuumiya waxaa weye ma dhici karto in iimaan dhaba qalbigaada u galo camal jawax lagaa waayo ma dhici karto camal jawax haddii lagaa waayo maca alqudrati calayha iimaan baan qalbigaada ku jirin hadduu iimaan qalbigaada ku jirin waxaa laga helaya camal daahira lanna cilaaqadu waa cilaaqa luzuumiya aqwa adila loo deliishadaa masaladaana waa masalatu اlwala walbara shekhulislaam ibnu taymiya markuu qur-aanka dhex qaaday labadaa aayadood wax dhaama wuu soo waayey laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi wاlyowmi اlآakhir yuwaaduuna man xaad allahi iyo walow kaanuu yuminuuna biاllahi wالnabiy madhabkii dhannaa ee ahaa altalaazum bayna الظaahiri wاlbaطin iyo cilaaqadan lagu kala baxay aslu diin ah lagu kala baxay waxa lagu soo hayo huwa adilaة masalaة اlwalaa wاlbara haddana waxayba damcmayna kaaga dhigaa masale farciyahe ilaa ictiqaadkii qalbiga ah ee hawlihii jahmiyada aad meeshan laga helo gaaloomaysid bay ku dheheen ciyaadan bilah masaladaa muhiim jiddan wey waa inaad iska ogaataan maxay tahay ninka murji'at ulfuqaha wuxuu qabaa maalan gaal baan diinta islaamka ugu yeedhnay markaasuu islaamay wuxuu idhi ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna moxamadan rasuulu ullah qalbigiisina waxaa galay iimaankii baa galay alla jacayl baa ku jira nabi jacayl baa ku jira laakiin asagoo e, bad oon wax dhiba haynin maalinkuu islaamka soo gala ilaa maalinkuu dhimanhayo lam yasjud lilaahi sajdatan walam yasum lilaahi yowma waaxida walam yuzaki zakaata waaxida walam yaxuj walam yatruc macsiyata lilaahi hal macsiyada weligii kama tegin khamraduu cabaa waa zinaystaa beentuu daldala wax macsiya u dhaafa ma jiro hal waajibna weligii lama imanin wuxuu ku gaabsaday ictiqaad qalbi ah iyo maxaba qalbiya iyo annutqu bilisaan ruuxa hadduu dhinto ka warama cinda murji'ati اfuqahaahe waa muslim mumin ah لأnna iimaan اlqalbi kana yadcuu ilى camali اljawaarix walaa ystalzimhu sooma wada socono iimaankii baainka ahaa camalu jaarix ugu ogu laakiin naftiisiba ka qaali noqotay shaydaan baa u sheekeeyey marka shahwadana la tagtay laakiin waa mumin jannada ha galo asalfu salxun waa kaafir billahi alcadiim in iimaan qalbigaada uu galo xagganahee lagaa waayo camal aad ku rumaynayso qowlkaadii iyo ictiqaadkaadii baainka ahaa kuu rumaynaya suuragal maahay dheh tusaale gaaban nin baa tirooni xoolaan kugu leeya xoolaha isii xaqaasaan kugu leeyahay markaasuu kugu dafiro diiday ku siin maayo iguna lihid buu ku yidhi war boqol kun baan kugu leeyahay oo laba kun iyo afarta iga qaaday xoolahayga halkaa soo dhig baan ku uri weligeyna kaama qaadin iguma lihid beenaalaa dhaaf waa kugu ninkaa waa jaaxid munkara bannaanku istaagay nina waxaa tiri war xoolaan kugu leeyahay xoolihi maa isiisid nacam waa lagu leedahay isii waa ku siin doonaa warisi waa ku siin doonaa asagoo malaayiin war xoolii waa kuwan maya waa ku siin doonaa nin fiican baa ta xoolo waan ictiraafsana ma diidani ma diidani laakin waa kuu dhiibi doonaa weligii suu kuu hadayey kuu hayay waa ictiraafsan yahay ma inkirsano laakiin asagoo awoodanoo bixiyo oy baashu ka badatay oy taltaallo inuu ku siiyo diidan yahay ninkaama wuxuu ku ogolay mise kuma ogolo ninna wuxuu yidhi xaqa waad igu leeda waa runta waana tare qabso saddexdaa suura w wax meesha yaalla ruuxa muslimkaa ee ictiqaad wax aaminay iimaanna qalbigiisu galay wuxuu ku daray ficil rumaynhaya wixii qalbigiisa ku jiray nabig wuxuu yidhi ishu way zinaysataa oo lugtaa zinaysataa oo muxuu ahaayey gacantaa zinaysataa nabig wuxu yhi walfarju yusadiqu dalika wa ficilku waa musadiq lilqowli walacmaali اlquluub nabiylaahi ibraahim markuu wiilkiisa ismaaciil ku yidhi aabba waxaan ku riyooday anoo ku gowracayo anii adbaxuka maada tara waxaan ka raba falamaa aslama watallahu liljabiin wanaadaynaahu ay ya ibraahim qad sadaqta ru'ya tasdiiqu goormu dhacay tasdiiqan ma tasdiiq ficli ah mise waa mid qalbi ah waa ficli markuu nabilahi ibraahim hawsha u qaanshaystay oo muqadimaadkii la yimid oo hawlihii dhulka dhigay oo birti saaray jooji hawsha ayada maxaa yeelay wixii aad aaminsanayd eed ogaydan kuu diray waxaad ku rumaysay ficil afcaasha jawaarixdu waxaad sheegan bay rumayn ama beeninaysa war muslim ma taha ha lagaa helo dhaqanka islaan haddee muslim soo mati dhaqankii muslimiin ha lagaa helo macaasida ka fogow oo waajibaadka ku hagaag laakiin ictiqaad baa qalbiga ku jira afkana waan kaga hadlay weligayna waajib la iman maayo kale oo ee daahir ah macsiyana ka tegi maayo saasaanan muslim ku ahay e waa adoo yidhi daynta waad igu leedahay waana xaqan ictiraafsanahay laakiin he weligay ku siin maayo ninkas wa ii diidantaha ada ma itiraafsanid wii adaad ogashay isii duqayda xataa garta qaas waay ku leeyi wii hadaad ogashay bixi war ma ogashay ha bixi hadda ma waan ogolahay bixinna maayo maxay kugu xukumhayaan inaad jaaxitoo diidan tahay kufrigan salafku waxay u yaqaanaan kufru اlcinaadi wاlistikbaar kufrigan ah wixii waan ogolahay mana samaynhaya ah waxay u yaqaanaan he kufr اlcinaadi wاlistikbar ha ku khaldamina ma qadiyadda yarta inaan baaroojogaan rabay talaazum bayna aliimaan اlbaطini wاliimaan الظaahiri wa caqiidaة الsalaf الصaalix mxuu aha adducaa wاliqtidاع wالtasabubna waa caqiidaة murjaat اfuqahaa kuwa kale tasabu ataa ma abaan taabub ataa yadcu maba laha alimaan albaطin yadcu ilaa maba aaminsanaba shuqulba kuma helaayow nimankana marka inoo yar sokeeyo yadcu ninka yidhi iyo ninka yastalzimu yidhi waa isku agdhow yihiin soo ma aha marxaba marka mar kalun baan faafaahin doona insha allahu taala ma ishkaalaa ku jira marxaba mhm. maanan fahmin si fiican wad si fiican si fiican ma cinda salaf gaal ma noqonayo wuxuuse u noqonaynin weli waxaa u mara waxba idinku dhow masalae laakin waynu gaari doonaa insha allahu tacaala wuxuuse u noqonaya salafku waxay leeyihin iimaanku wuxuu ka koobnaa ictiqaad waynu garan qawlo waa ka koobma waynu garannay camaluljawaarixna waa ka koobmaa camaluljawaarix mucayan ah oo haddii aad la imaato lagu dhihi waa waxaa la timid camalku jawaarix camalkii daahirka ahaa ee rumaynayay iimaankaadi ma jiro laakiin waxay ku leeyihiin waa inaad la timaado jinsu lacmaal camal daahir ah oo waajibaadka diinta islaamka ay la timid khasaa'isteeda ah alwaajibaat alatii hiya min khasaa'is اlislaam shaykhu lislaam wuxuu yidhahdaa fi kitaab اliimaan arkaan اlkhams walarkaan alarbac waa min khasaa'is اlislaam buu yidhaahdaa si kastaba noqotee markaad leedahay nebi maxamed baan raacon rumeeyey qalbina waan ka rumeeyey waana ka raacsanay afkana waan ka qirtay ficil ahaanna waa inaad ku raacdoon la helo waajibaadkii nabi maxamed uu waajib yeelay mid ka mida adoo la yimid liyusadiqa maa qultahu wama ctaqadtahu sida ficilkaa waajibkaa ee daahirka u rumeeyo wixii aad tiri waan aaminsanahay xaggana aad ku hadashay taasi waa masaladii waa haddaad waajibaadkii ka tagto kuliyatan adoo kari kara waxaa weeye cinda salaf gaal baa tahay liannaka lam taأti ruknan asaasiyan min arkaan اliimaan masalada macaasidaa kugu hadhay macaasidu cinda salaf الsaalix wixii macsiyo ah ee daliil khaasa oo ku yimid inay gaalnimota ay kugu tagfirinayaan laakiin macaasida aan gaalnimo gaadhsiisanayn iimaanka ay dhaawacdaa ee ma buriso farqun bayna waajibaat اliimaan iyo macaasidii aliimaanu qowlun mxuu ahay ictiqaadun wa camalun camalka aynu ka hadlayno waxaa weeye ee leenahay waa rugni asaasi ah waa dhanka ityaanka bilwaajibaat bilwaajibaat ka tageeduna waa meel iimaan muxaramaadka muxaramka waa meel iimaan laakiin iimaanka waxay ugu soo noqotaa biالnaqsi laa biالnaqdi ma yacuudu liliimaani biالnaqdi wa biالnaqsi bay u kala saarayaan macsi walba ood ku dhacdo tacuudu ila اliimaani biالnaqsi waajib walbood ka tagto tacuudu ila اliimaani biالnaqsi laakiin haddaad jamiic alwaajibaad ka tagto maxaan leenahay waxaaba maqan rugni dhan baa maqan aw rugnigaa la wa camal awe bayna alcamal ma hayno mar haddaan haynada waa burahaya marka jinsu lacmaal ayaa ka mida min xaqiiqati اliimaan ee maaha afraad اlacmaal wa axaad اlacmaal ma aha labada masale marka waa inu kala fahno maca qudratihi hadalkaadu qaybta dambe ma fahmi maca alqudra watamakun ahayn ha muujinaysa taariku salaadku tahaawunan iyo cadamu tahaawuna masale kale waa masale deliilka u khuduucaysa salafku hadda qaba in camalku uu yahay rukni asaasi min aliimaan yaa isku khilaafsan takfiirka taariku salaadka waa masale iyadoo budogooni u tuman oo ku xisaabsan deliilkeeda u khuduucaysa oo nimaan murji ahayn baa ku dhihi oo shaafici ah oo sunni ah wuxuu ku leeyahay imaam shaafici lagu gaaloobi maayo nin sunni axmedana ah xule waa lagu gaaloobi mid murjaca ku dhihi waa lagu gaaloobi daliilka la xoog badnaanay marka qadiyadu waa qadiya daliilka u khuduucaysa waxaynu ka hadlayno waa laisku khaldaa axaadu alacmaal iyo jinsul acmaal waa in la kala duwo axaadul acmaal annagu intaan soo qabanna salaadaadaad tukan weyda gaal baata ku dhihi mayno qawlun baan hellay camalka salaadda ka dhig ma tukan weyda gaal baa tahay ku laazimin mayno haddaan qabaan ku laazimin haddaan qaba tarku sala inuu kufri yahay baan ku dhihi waad gaalowday laakiin waxaan kaa raba waxaa weeye markaad qowl la timid ictiqaadan la timid waa inaad ficil waajiba oo daahira oo min khasaa'isi diin اlislaam aad la timaado tasdiiqan lilqowli wa ilictiqaad اlbaطin haddii aadan la imanin waxaa weeye maca alqudra inaad been ii sheegaysay oo waxaan sheegaysa ma uusan jirin baan aaminahaya so aniga hadda soo sheegahaya lahayn maaha waa wixii isii mayo waana ictiraafsanahay bay noqonaysaa marka macaasidu aan kufriga gaadhsiisanayn tacuudu ila اliimaani biالnaqsi laa biالnaqdi ama tarku اlwaajibaati kuliyatan tarku اlwaajibaati kuliyatan maca alqudrati calayha waa naqdu liliimaan sidaasay salafku qabaan ninkii muran ka qaba qadiyadaasna markaa aynu soo noqon doonaa meel lagu istaagi karaa aan gaaro maqribka waa dhowe ayib sheekhu wuxuu yidhi wainaa anagu nadarnaa waxaanu eegnay buri fi ikhtilaafi طaa'ifatayni labadaa kooxood iskhilaafkoodaanu eegna on fiirinay yani way ishayaani keebaa garla waa in la eego fawajadna alkitaaba kitaabka ilah waxaanu helay iyo wasunata ariiqi nebi maxamed yusadiqaana iyagoo u maqhraati kacayo rumaynaya alطaa'ifata alatii jacalat اliimaana biاniyati wاlqowli wاlcamali jamiican waxaanu helay aa'ifada ee ka yeeshay iimaanka ka dhigtay biniya horaan wuxuu ku soo yidhi bilikhlaasi bilqulub bilikhlaasi illahi bilqulub ikhlaaska iyo niyada iyo ictiqaadku isku macnay u wadaan salafku ma kala fogo inaad aaminto ood rumayso unbay u jeedaan iyo wاlqowli biاlisaan iyo wاlcamali biاljawaarixi jamiican si wada jir ah wayanfiyaani kitaabka sunna waxay anfinhayaan oo meesha ka saarahayaan oy burburinhayaan maa qaalat اlأkhra maa qaalat طaa'ifaة اlأkhra kooxda labaad waxay tiri oo almurji'a ah wlslueedu huwa xujatuna haynoo jooga hada bilaahi tawfiiq ficlu jinsi maxaramaad naqli ma keenayo ficlu jinsi muxaramaad naqdi ma keenayo ee tarku ficli lwaajibaat baa naqdi keenaya jamiic almacaasi ruux hadduu la yimaado qowlkii iyo ictiqaadka iyo waajibaadkana laga helo ku gaaloobi maayo baara wii daliil khaas wey waa goorahade ogtahay